alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sal اllah wslm wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennaani waa kii siddeed iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaar اlkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaan dhexda kaga soo jirnay oo inoo soo dembeeyey adkaarta qofka uu akhrisanayo marka uu seexanayo waxaynu soo gaarnay ducada sagaalaad xadiidka abu hurayra uu darsigeennu ka bilaabanaya waan filaya allahuma rab الsamaawaati الsabci wrab اlaradiin wrab alcarshi اlcadiim rabbana wraba kuli shayin faaliq alxabi wاlnawa وmunzil الtwraati wاlinjiili wاlfurqaan acuudu bika min shari kuli shayin anta aakhidu binaasiyatih allahuma anta alأwalu falaysa qablaka shay waanta alakhiru falaysa bacdaka shay waanta aldaahiru falaysa fowqaka shay waanta albaطinu falaysa duunaka shay iqdi cana addayna waahnina min alfaqri wuxuu odhanayaa allaahuma allahayow rabbiya rabbi aniga rabbigaygiiyow allaahuma allahayow raba samaawaati cirarka rabbigii abuurayoo lahaayow asabci ee toddobada ah warabba alardi dhulalka allihii abuurayow rabba alcarshi carshiga rabbigii iska lahaayow carshigii alcadiimi ee weynaa rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow wa rabba kulli shayin wax walba rabbigii iska lahaayow abuurtoo maamulayow faaliqa alxabbi xabbadda badarka allaha kala dhambalayayow iyo wannawaa laftimireedka markay soo baxayaan afka kala qaadayaan wamunzila atawraati towraad allihii soo dejiyow iyo walinjiili injiil iyo walfurqaani qur-aanka acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min shari kulli shayin wax walba oo sharle sharkiisaan kaa magangelayaa anta adiga aakhidun mid hayaa binaasiyatihi foodiisa ilaahu adaa haya shayga sharkiisa aan ka baqayo gacantaaduu ku jiraa maamulkaaguu ku jiraa allaahuma allahyo anta adigu alwalu allihii horreeyaa tahay falaysa ma ahan qablaka adiga hortaada shay-un shay oo macnaheeduu yahay horraynta ilaahay meelay ka soo bilaabatay ma jirto wa anta adigu alaakhiru allaha dembeeyey baa tahay falaysa bacdaka gadaashaada ma ahanin shay-un shay baqaha iyo sii jiritaanka ilaahay meelay ku dhammaataa male weligii wuu jirayaa kullu man calayha faanin wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam wax walba oo makhluuqa way baaba'ayaan ilaahayaa khaaliqahi laakiin weligii waa jiraya wa anta adigu addaahiru allaha muuqdaa tahay falaysa fowqaka addaahiru allaha sarreeyaa tahay falaysa fowqaka shay un shayna kaama sarreeyo allaha daahirka ahay quwadiisu daahirka tahay addoommadiisa waxa weeyaan ka sarreeyoon wax asaga ka sarreeyaahi jirin ayaa tahay wa anta adugu addaahiru allaha sarreeya ayaa tahay falaysa fowqaka dushaada maahanin shayun shayna wa anta adugu albaatinu allaha dhow ayaa tahay oo addoommadiisa u dhow falaysa duunaka adiga sokadaada ma aha shayun shayna wax addoommadaada kaaga sokeeya ma jiro cilmigaaga ama daatadaada makhluuqa waa ka sarraysaa iqdi ilaahayow gud cannaa xaggeenna addayna daynta daynta ilaahay oo xuquuqdii allah ilaahw guditaankeeda ii fududee sidaa ugeed baad garanaysaan xadiidkii ninkii nebiga u yimi sala alla alih wasalam waalidkay oo soon lagu lahaa baa dhintay ka waran oo nebigu ku yidhi fadaynullaahi axaqu an yuqdaa ilaahay dayntiisa iyo xaqa uu leeyahay ayaa ku habbooni badan in la gudo diintiiyo xuquuqdii ilaahay ilaahu iga gudo guditaankiisa waafajiyo ii fududiye wixii khalalo iga galay iyo dhaawacna ilaahyow ii dhaaf wixii dayn oo makhluuqu ay igu leeyihiinna ilaahyow iga gudo asbaabteeda ii fudude wa aqninaa ilaahyow naga deeq oo nooga fillow oo naga kaafi min alfaqri gaajada ilaahyow gaajadana nagaga fillow oo naga kaafi ayib ilaahu gaajada naga kaafi waa in lagu ducaysayana sababtaa culimmadu waxay leeyihiin faqrigaani waa su-aal dadka laga yaabo marka dambeeto way ku kallifaysaa inuu u geysto dulli iyo hoosayn bani aadam inuu u baahdo gacanta u hoorsado dulli uu kala kulmo ilaahigaa khaaliqa marka inaad tidhahdo ilaah waa kaafi wax bani aadama ku mutaysanayo muslim baa xadiidkaa wariyey waana min xadiidi abi hurayra xadiidka tobnaad ee baabkan macnaha qofku wuxuu ugu tawasulayaa ilaahay cilmigiisa qudradiisa sifaadkiisa ayuu ugu tawasulayaa intii soo horrayso dhan ammaan ilaahay la ammaanayo qudradiisa iyo awooddiisana la ictiraafayo ayay ahayd dhexdana waxaa ku jirtay duco ah acuudu bika min shari kulli shay intaa dambe ugu dambaysayna iqdi canna dayna waahnina min alfaqri wey inta kale laakiin ammaan xadiidka tobnaad waa xadiidka anas ibni maalik wuxuu odhanayaa qofku alxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay alladii allahaasoo acamanaana quudiyey oo gaajada naga quudiyey wasaqaanaana waraabiyey oo oonkii naga oonbixiyey wa kafaanaa nagu filnaaday oo wixii aannu helayna nagu qanciyey wa aawaanaa noo soo dumay meel aannu ku seexanno fakan badanaa miman ruux laa kaafiya wax ku filan oo shanigiisa ku filadaan uusan lahu asaga u sugnaan walaa muwiyayo wax soo dhoweeyo u naxariista marka xadiidkan waxaa wariyey muslim baa isagana wariyey wuxuu ka hadlayaa maalan dadku markay seexanayaan waa mar laga yaaba inay casheeyeen oo cunto cuneen ama cabbitaan iyo biyo iyo wax la cabbay labadaba inaad ilaahay ugu mahadaysid sababtoo ah ilaahay baa ku siiyey dhadhanka cuntada ilaahay baa kuu sahlay dhadhanka biyaha iyo cabbitaanka ilaahay baa kuu sahlay inaad baahidooda dareentid haddana ay kuu dhadhamayaan oo kuu macaan yihiin haddana aad socodsiinaysid oo ilaahay kuu fududiyey mashiinnadii haddana shiidayay kuwii wadayeyba waa fadli ilaahi subxaana wa tacaala ilaahaygaasoo kugu filnaaday oo inta ku deeqay haddana qanaaco ku siiyey wa aawaana waxaa laga wadaa ilaahayow waxaa naga yeesha sida bahaa'imto kale ha naga dhigi ilaa wadaa mahadsan sida bahaimtu bahaimtu waa iska foofaan waa iska fariisan haddaan la soo xaraynaynin laakiin inaad shaqaysatid oo hameenkii meelaad seexatid iyo sariir iyo gogol iyo meel habeenka aad ku nasatay aad helaysaa ama maalinka aad hargashidi waa fadli ilaahayo weyn ducada koob iyo tobnaad waa xadiidka cabdulaahi bni camar bni caas allaahuma allah yow caalim alghayb waxyaalaha maqan allaha kuu cilmi lahaayow iyo caalim اlhayb haybka culamada qaar baa waxay ku fasiraan waa aakhiro washahaadatina waa adduunka dee ilaahay aakhiroo macluumaadkeedu inaga horeeyaan oo inaga qarsoon yihiinna waa garanaya adduunkan oo aynu joognana axwaashiisaas bitafaasiil buu ula socdaa weliba faaira samaawaati samaawaadka abuurkooda allihii bilaabayow iyo walardi dhulalka labadaba asagaa abuurkooda bilaabay asagaa iska leh asagaa maamula asagaa u taliya rabba kulli shayin wax walba kii abuurtoo iska lahaayo wa maliikahu kii iska lahaayo rabbigu asagaa abuurtay asagaa iska leh asagaa maamula wa maliikahu wii milkigiisay ku jiraanoo kama bixin ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa anta adiga maahane ilaahayga gar iyo xaq ule in la caabudaa waa un adiga oo keli ah acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min shari nafsii naftayda sharkeeda naftaadu shar bay leedaha wa min shari shayaani shayddaanka sharkiisana ilaahu waan kaa magangelayaa iyo wa shirkihi gaalnimadiisa ama wa sharakihi xargihiisa iyo debinadiisa wa an akhtarifa inaan soo jiito calaa nafsii naftayda inaan u soo jiido suu'an xumaato iyo wax dhibaato ii keenaya adduunka iyo aakharo ilaahu labadaba waan kaa magangalay aw ajurahu amaan u soo jeedo ilaa muslimin qof muslima dhibaato inaan u soo jeedo abu daawuud iyo tirmidiba xadiidka way wariyeen waan ka soo hadalay sharxiisuna shalay buu inoo ahaa casharadan ka horreyan kusoo maray addoonka bani aadamkaahi anaa xadiidku wuxuu sharxay si ibnuqayim sheegay sharka meeshuu ka imaanayo masdarka ah waa nafta bani aadamka ama waa shaydaan yuu saamaynayaa qofkii sharkan uu ka soo fulayey ama qof kalead u soo jeedi kartaa ilaahay markaa sharkii iyo asbaabtiisii iyo qaayooyinkii iyo yoolkii lagu gaari lahaa albaabadiisoo dhan ilaahayow iga xir ayib xadiidka labiyo tobnaad waa xadiidka jaabir ibni cabdilaahi weli waa hurdadii la seexanayay yaqra'u wuxuu akhrinayaa aliflaamiim tanziil asajda suuratu sajda ayuu akhrinayaa watabaaraka aladii biyadihi اlmulku suurat wuu ahrinayaa tabaarag ah tirmidi iyo nasaa'i ba xadiidkan way wariyeen caadada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa u badnayd oo qaalib ahayd intuusa seexan labadaas suuradood inuu akhriyo bal keligood ma ahayn suurat iyo zumar adkaar iyo ducooyin badan buu nebigu akhrisan jiray intuuna seexan sala allahu calayh wasalam waa shakhsiyad wanaagsan ummaddana wanaag u sheegaysa caalimka caalamkao dhanna farriin u sida xasadkiisaa badan oo dadkan wax u quurin baa badan oo dadka ka xun baa badan mar haddaad ruux noocaasa tahay oo ruux muslimaba toofarriinta nebi moxamed sidaah ku dadaal xirsixirka adkaarta ku dadaal midda weysada iyo midda hurdada iyo midda subaxii iyo tangalabkii marka lasoo tooso marka marka la gashanayo marka waxa weyaan mucaamala zawjiya iyo xiriir gogoleed uu imaanayo marka cunto la cunayo markii laga faraxasho kullu daalika inaad xirsixirkaaga ku dadaashid ayib xadiidkanna waxaa wariyey tirmidi baa wariyey saynu sheegnay xadiidka saddex iyo tobnaad waa xadiidka baraa ibnu caazib allaahuma allahyow aslamtu waan hogaamiyey nafsii naftayda ilayka adiga naftayda ilaahayow adaan kuu hogaamiyey wa fawadtu waan bandhigay amrii arrinkayga ilayka adaan kuu bandhigtay iyo taladayda wajahtu waan jeediyey wajhii wejigayga ilayka xaggaagaan u jeediyey waalja'tu waan tiiriyey dahrii dhabarkayga ilayka xaggaaga rakhbatan jacayl iyo dalab aan wax raadinayo iyo waraabatan cabsi ilayka adigaan kaa baqayo laa malja'a cid la magan galaa ma jirto oo waxa weeyaan la magan galo walaa manja meel lagu badbaadana ma jirto minka adiga lagaaga badbaado ama lagaa magangalo ilaa ilayka adiga maahane aamantu waxaan rumeeyey bikitaabika kitaabkaaga alladii kaasoo anzalta soo dejisay waa kutubtii oo dhan wa binebiyika nebigaaga alladii kaasoo arsalta soo dirtay isagana waan rumeeyey xadiikaas waxaa ku sugnaa aakhirkiisa horta waxaa wariyey oo xadiidkan wariyey muslim baa wariyey bukhaarina wuu wariyey man qaala daalika qofkii sidaa yidhaahda baa xadiidku wuxuu sheegay fain mutta mutta cala alfitrati haddaad sidaa ku dhimatid diintii islaamkaad ku dhimatay weliba nebigu markuu la hadlayo wuxuu ku yidhi wajcalhunna aakhira maa taquul waxa ugu dambeeya ee aad ku hadashid oo carabkaagu uu xuso adkaartan ha noqoto waxaa awalkiisana ka mid ahaa nebigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalama idaa aweyta ilaa mabjicika ama idaa atayta mabjicaka fatawada wuduu'aka lisalaat uma dajic calaa shiqika alayman waqul markaad gogashaada timaadid weysadaadii aad salaada u weysaysan jirtoo kale u soo weysayso waxaad dhici karta adoo tahaaro ku seexday inay naftu kaa baxdo qiyaamada adoo weyse qaba aad soo baxdid dhinacaga midigtaana u seexo waa anshax iyo aadaab labaad oo qofku markuu seexanayo inuu midigta u seexda ah ducadan ayadaana akhri oo nebigu ducadaanu baray sala allahu calayhi wasalam raqbada waxaa la yidhaahdaa shayga aad jeceshahay hungurina kaala jiro weliba aad ku dadaalaysid ilaahay raxmaddiisaad jeceshaha dhuunqalyo iyo hunguri baa kaala jira waadna ku dadaalaysaa asbaabteedii rahbadana waxaa la yidhaahdaa shayga aad nicib tahay inuu kugu dhacana aad ka baqaysid cadaabka ilaahay waa nicib tahay haddaad ilaahay caasidinna waad ka baqaysaa inuu kugu dhaco rahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ila ilayk waxaa jira wax laga baqo sharkiisa iyo qof baqaya iyo cid magan loo noqdo qofka baqaya waa qofkii bani aadamka ahaa cidda uu maciin bidayo oo wax ka rabana waa allah waxa uu ka baqayana waa cuquubada ka imaanaysa alla xaggiisa haddaad ilaahay ku caasigarowday subxaana wa tacaala miskiin bani aadamaa ma awoodi kartid sida awgeed waa inaad tidhahdid ilaahayow adi un baan ku magan galay cid kaleo i badbaadin kartaana may jirto allahayo waa inaad sidaa tidhaahdid ayib ducada eh, sagaal iyo labaatanaad waa baabka sagaal iyo labaatanaad baabka sagaal iyo labaatanaad weeye xagga abwaabta haddii la yidhaahdo axaadiista haddii la yidhaahdana waa xadiidka boqol iyo labaata boqol iyo toban iyo labo adducaa'u idaa taqallaba leylan adducaa'u baryada qofku uu akhrinayo idaa taqallaba markuu isgadiyo leylan amin habeen gogoshaadii baad ku seexatay habeenkii dadku way isgedgediyaan markaad isgadiyaysid marka haddii aad soo baraarugsan tahay ee aadan hurdadii isku gadin inaad ducadan akhrisato xadiidka caaisha wey laa ilaaha ila allah alwaaxid alqahaar rabu اsamaawaati wاlardi wmaa baynahuma alcasiizu alghafaar ayuu qofka odhanaya laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane allihii alwaaxidu ee keligii ahaa alqahaaru addoommadiisa qasbayey oo maamulkiisu uu ku shaqaynayay